bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih wslm ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii matn اlarbaciin الnawowiya lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala waxaan joognay xadiidkii shan iyo soddonaad ayaan joognay laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaduu ayaan ku dhex jirnay wuxuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh waali wasalama walaa tabaaqaduu ha isu caroonina haddaad muslimiin aad tihiin marka dadka muslimiinta inay isku caroodaan oo ay yacni sabab adduunyaa ama yacnii sabab nafsi ah inay isugu caroodaan waa la reebay haddii laakiin sababka uu yahay sabab diini ah way bannaan tahay iyada markaas oo ilaahay dartii in loo caroodo rasuulkana waa sameyn jiray sala allahu caleyh waali wasalama qofka mu'minkaana caro oo boqolkiiba boqol ah ma laha laakiin waxaa weeyaan inta uu qaladka ku jiro ee macsida ama bidcadana waa loo caroonayaa inta kalena de iimaankiisa iyo jacayl ayuu leeyahay inta iimaankiisa hadba la egyahay laakiin marka dadka khilaafkooda uu aada u batay iyo tafaruqooda markii uu batay ayaa waxaa badatay isnacaybkooda iyo islacnaditaankooda mid kastaana wuxuu muujisanaa inuu ilaahay dartii u caraysan yahay xaqiiqatan hawo ayaa ku qarsoon oo qofka iyo wax jeclaysi ayaa ku qarsoon ibnu rajabna wuu tilmaamay sidaas walidaalika dadka waxaa dhacaysa mararka qaar sheekh uu matalan jecel yahay inuu masalo ama uu ku gafay ama yacni masalo looga raajixsan yahay haddii qof kale uu yidhaahdo masaladan sida sheekha u sheega maahane waa sidaas waxaa laga yaabaa marka inuu sheekhiisa u caroodo dartiis ee uu marka qofkan salaanta uga goosto ee uu markaa markaan uu yidhaahdo ilaahay dartii baan aniga u caraysanahay kaanamaa marka sheekhiisii ayuu Eh, jacaylka iyo nacaybka marka wuxuu ku salaysan yahay mar walbo allah subxaana wa alxubu fi llah walbuqdu fillah ilahay dartii baa loo caroona ilahay dartii baa wax loo jeclaanayaa mar haddii ay maxabadu saas noqotana waxaa la rabaa in yacni jacaylkaagu uu taabic u noqdo wax alla jecel yahay nacaybkaaguna inuu taabic u noqdo wax alla necab yahay subxaanahu wa waana sida marka xadiidka uu tusaayo alaaun man kuna fiihinna wajalaatun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan saddex qofkii laga helo waxaa weyaan saddexdaa wuxuu ku helayaa iimaanka macaantiisa an yakuuna allahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahumaa alla i rasuul waa inuu ka jecel yahay wixiiga kasoo haro wa an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilaah qofka inaan u jeclaanin ilaa ilaahay dartiis ma ahan wax kale uusa u jeclaanin marka jacaylka haddaa alla soo jeclaatay waxaa ka baxaayo wixii alla jecel yahan inaad jeclaato wuxuu necab yahana inaad nacdo marka waxaa wax ku nacaysa adiga hawadaada ma aha ama aa wax ku jeclaanaysa waa allah subxaana watacaala diintiisa unbaad wax ku jeclaanaysaa ama aad wax ku nacaysaa marka waxaan diin ahayn haddaad diin u ekaysiisa adiga marka oo aad wax ku nacdo adoo markaa cogdad aada qabto darteed ay tahay walaa tabaaqaduu midaan baad soo gelaysaa caradaadana caro qaldan bay noqonaysaa ibnu rajabna arrintaas wax badan buu ka hadlay macaanidaas buu marka ka hadlay in laysu caroodana asbaabaha keenayo waxaa kamid a ah dadku isku dubur isku daba jeediyaan oo isnacaan oo asbaabihii keenayo dhanna waa la reebay ayb walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina oo idinka yacni labada qof markay col yihiin aanay isa labadooda dhabar bay istusayaan waa kala jeesanayaan ma banaano nabigana sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu yidhi qof uma xalaal aha laa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal ah an yahjura akhaahu fowqa halaat walaalkiis inuu col goosta saddex maalmood wax ka badan fayajtamicaani waa kulmaayaan fayucridu hada wayucridu hada kan waa jeesanaa kanna waa jeesanaya wakhayruhuma aladii yabdau u bisalaam labadooda waxaa khayr badan midka salaanta bilaabo haddaba marka waxaa weya salaanta qofka inaad assalaamu calaykum waraxmatullah aad dhahdo colki waa ku go-a meeshaasuu ku go-ayaa marka haddii marka aad salaamayso qofka oo uu kaa nabadgelayo waxaa weeyaan waa tadaaburkii waa ka baxday haddii aadan salaamin laakiin maya waxaa kaloo iyadan in lagu baraarugsanaado u baahan qof saddex maalmood wax ka badan col lagama ahaan karo looma daba jeedin karo marka laleeyahay waa wixii ku saabsan adduunyo amaa wixii diin ku saabsan ka badanna col waa laga goosan karaa waa looga noqon karaa waxaana u daliila qisadii saddexdii nin ee asxaabta ka mid ah dagaalkii tabuug ayay ka baaqdeen cudurdaar la-aan bay dagaalka uga baaqdeen markaasaa nabiga sal alla ly slam wuxuu amray ilaa laga toogad aqbalo in laga aamuso waa laga aamusnaayey dadkaas konton habeen ayaa muslimiintao dhan ay ka aamusnaayeen kadibaa farajkoodii io soo degay qowluhu tacaala wacala alhalaathati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim lardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum aayaddaa baa marka timid oo soo degtay marka wixii diini ah saddex maalmood ka badan way ku banaan tahay dabcan laakiin wixii adduunye iyo ku saabsan maya waa inaad adiga salaanta bilaawdid oo aadan saa kula noqonin qof muslima diin inaad kula dhimata ma aha yacni inaad adduunye kula dhimata ma aha nacam dadka marka waxaa weyaan jacaylka iyo nacaybku saas inuu ugu salaysnaado colku inuu noocaas ku salaysnaadaa la rabaa laakiin cadow adiga gaal kuu ah oo dhibaato kugu haya haddaad walaal u haysato muslimkiina aad fogeyso oo aa yacnii aad tiraa cadowgeygii waayo oo tiraa markaa muslimiinta ka hadlaysa cadowga gaalada iyo markaad ka hadlaysana aad tiraahdo walaalaha iyo saaxiibada dhibaatay leedahay nacam ma shay yani muslimiinta laga rabo ayb inay la imaadaan nacam walaa tadaabaruu markaa isku daba jeedinina qofka muslimkaa marka in laga hijroodo oo col laga goosto daawo ayay u tahay isaga xumaanta uu ku jiro uga baxayaa hadday diini ay nacaybku hadduu nacayb diin ah u yahay yacnii ama hajrigu kala tag oo kala tag diin ku salaysan uu yahay nacam maalan imaamka muslimiinta xukumo kale ninka caalimka ee imaamka ah maalan qofka uu hadalka ka goosto waa qof dib isugu noqonaya mujtamaciba wuxuu ka weynayaa kalsooni hadhow marka waa ka toobo keenaya w ujeedku intaas waay ee qofkan in la fogeeyo hadda ujeedo gaar ah lagama laha dawaabid baana hajriga uu leeyahay dawaabida iyo qawaaciddiisa waxaa ka mid a qofka laga hijroonayo bidco darteed looga hijroonayo kow horta waa inuu bidcadiisa dadka ugu yeero nin wixiisa qarsado maaha inaa adiga aad aad aad waa ka hijroona aad tiraahdid yani hajriga wax lagu edbiyaan sheegayaa maa qofka marka la rabo in bidco iyo dembi uu sameeyo wax loo in si loogu edbiyo oo aadaabta iyo islaamkii loogu soo celiyay marka la rabo ee colka laga goosanaayo waa in yacni horta kow inuu bidcadiisa dadka ugu waco sunta horta inuu dadka ugu wacaayo hadduu dadka ugu wacaayo bidcadiisaas waa laga hijroonaya adiga quwadaadana waa ku xirantaha xooggaada karti ma ulaadaa ninkan haddaa ka hijrooto wax ma ka qaadi kartaa saameyn ma ku yeelan kartaa adiga eh, colka aada ninkan ka aamuska aada ka aamusayso hadday saameyn ku yeelanayso waa la sameynaa hadday laakiin saameyn aanay ku yeelanaynin maalan magaalaa timid ninkii looga dambeeyey oo ugu caalimsanaayo maalan ayaa adoo aan lagu aqoonina waxaa tiri ninkaas aniga ma la hadlayo maxaa yeele bidco ku jiraa waxaana rabtaa in bidcadiisa la arko dadku ay ka laabtaan xal ma noqonaysa taas isaga unbay dadka kaasii raacayaan moogta daabidka marka kale waa adiga quwadaada iyo dacfigaaga waa inaad ku xisaabtanto midda saddexaad waa ilaahay dartiis inay kaa tahay haddiis ilaahay dartiis kaa ahayn oo wax kale ay soo galaan baabkan marka waa banaankaad ka noqonaysa sheikhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawaha sidaas ayuu ku qariray walaa tadaabaruu walaa yabicyaanu gadin bacdukum qaarkiin calaa beyci bacdin qaarka kale beyciisa korkooda yacnii ha isku kor gadinina waxa albeycu calaa beyci bacdin waxaa weeyaan qof laba qof wax kala gadanaysaa u timid adigana alaabta ninkan uu gadanayo kale waa haysaa markaasa waxaa tiri kii wax gadanaye mushtari mushtariga ahaa ee wax iibsanaya waxaa ku tiri war ninkaan niyo waxbaha ka gadanin iskaga tag anaa alaabtaasoo kala haya aniga iga gado qiimo kaa yaran kaa siinaya qiimaha isaga kaa siinaya ma banaana soo ma garan ha kala dhammaadaan beecaan markau dhammaado adiga hadduu ku yimaada ka gado waxaa laakiin nin muslima walaalkaayo wax gadanaayo badeecadiisa laga iibsanayo maaha inaa adiga ku kor gado cuqdaday keenaysaa tadaaburay sababaysaa xiriirka muslimiinta ku xumaanaya walaaltinimaday haleynaysaa markaas wakunuu ahaada cibaadallahi ilaahay addoomihiisa ikhwaana walaalo noqda dad walaalo a ah ahaada almuslimu muslimka aqul muslimi muslimka kale walaalkiis waay walaaltinimadan maxay ku salaysan tahay dhiig may ku salaysan tahay maya midab kuma salaysna luqadna kuma salaysna islaamnimay ku salaysan tahay walidaalika qofka muslimka waa walaalka hadduu doono ha ku dhibo adii alla hadduu doono ha ku dhibo hadduu doono waa walaalka qofka aan muslimka ahayn marka gaalka ahna waa adiga walaalo ma tihiin xiriir idinkama dhexeeyo ilyani walaaltinimo ah idinkama dhexeeyo waxaa weye si kastoo wax kuu siiyo sheikhulislaam ibnu taymiya saasuu yiri wa in acdaaka gaalka cadowgaaga haddoo wax ku siiyo xataa walaalkaama noqonayo qofkan muslimkaana walaaltinimadii ugama baxaayo hadduu wax kuu diido soo ma garan laakiin aawaadda waxaas nacam dadka islaamka ahay waxaa weeyaan cadowga ah, ah, dhexdooda laysu tusay gaaladiina waxay isugu tuseen inay iyaga eh, yani u wanaagsan yihiin ah. waxaad arkaysaa dadkii ilaa soomaalidu heer waxay ka gaartay ay yihaahdaan annaga baytulmaqdisaan u tukanaynaa kacbadaba maba u tukanaynaa maxaa dhacay markii la yiri sacuudiga iskale kuleeyahna sacuudiga annaga muxuuna taray muxuuna siiyaa lagu leeyahy adiga in wax lagu taro haddaan wax lagu siinin ma walaaltinimada islaamku ma dhammaane in qofkii wax ku siiyay ma walaalkaa ah marka waa yahay alla wuxuu leey inama almuminuuna ikhwa muminiintu waa walaalo laa yadlimuhu ma dulminaayo laa yadlimuhu ma dulmiyo ma dulminaayo yani walaa yakduluhu ma dulminaayo marka macnaheedu waxaa weeyaan wax aanu ka mudnayn maku samaynayo laa yadlimuhu ma dulminaayo ma dulmiyo walaa yakduluhu mana hoojiyo garabkiisa kama baxo khudlaanku waxaa weeyaan garabka bax maalan meel oo adiga garab kaa filaayay hiil ou kaa filaayay inaa uga baxdo nacam ood cadowgiisa u banayso iyo isaga khatar waay nacam soo ma kasin walaa yakduluhu macnaheedu waxaa weeyaan ma hiilkiisa kama baxo garabkiisa kama baxo ma hoojiyo qofka walaalka hadduu adiga kaa filaayo gargaar iyo hiil haddaa gargaarkii siin weyso meeshii lagu cuno oo lagu baabi-iyo waxaus kaa mudnayn baa ku samaynaysaa nacam walaa yakdibuhu been uma sheego walaalkaayo run kaa filaayo oo ku dhageysanaya inaad been u akhrisana ma aha riwaayo waxay leedaha ku daraysaa weliba walaa yuslimuhu ma dhiibo cadowgiisa uma dhiibo cadowgaas ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado midna uma dhiiban rasuulka aleyh salatu slam saas walaa yuslimuhu cadowgiisa uma salimo oo gacanta uma geliyo uma dhiibo hoo ma dhaho nacam ayb dadkan marka iyagoo xor a ah layska iibsanayo la gadanayo marka ama lagadad ah, cadow u ah laga laga iibsanayo meel laga keena ma laha nacam diinna ma aha waxaas dhaqan saxiixana ma aha nacam ayb bal gaaladii hore ayaad arkaysaa oo nebiga waqtigiisii joogtay qofkii ayaga ay magangeliyo siiyaane ku hoos nool waa ilaali jireen nacam wax in laga hadlayana ma ogolaa jirin qof muslimana marka maanta inaad meelaad uga harsata awayso waa dhibaato walaa yaxqiruhu ma xaqiro oo ma xaqirayo xaqiraadana marka waxaa weye inaad liiddo isaga dhan waxba aadan ka soo qaadin muxuu kaas magaciisaa la sheegaya markaasaa leedahay or kaas waxba ma aha muxuu yahay ama nasab ku liidaya ama adiga cilmi ah ka cilmi badan taha ku liidaya sina uma liidi kartid qof muslim markaa dadka dadka nasabka ku liido oo kale oo qofkii ama xirfad ou xirfad ou leeyahay darteed wax uga sheego oo tumaal waayo iyo waxa lamidkaa dhwaa hebel waa midgaan iyo yani waa nasab dhiman iyo dhahaayo oo saa dadka u xaqiraayo gaalnimada qeybo ka mida waa taasna bixasbi mriin minanacam attaqwa alla kacabsigu haahuna halkaanu ahaaday oo yushiiru ilaa sadrihi laabtiisu ishaaray halaaa maraatin saddex jeer alla ka cabsigu waa halkaan ayuu yiri nacam yacni asalkiisu waa halkaan waa ataqwa ay aslu taqwa inta waa oo halkaagan hadday wanaagsan tahay xubnaha waa wanaagsanaanayaa soo ma garan asalkii waa qalbiga inta kale waa furuucdii bixasbi imriin min ashari bixasbi imri'in qof ka ku filan min ashari shar uga filan an yaxqira inuu xaqiro weeyaan akhaahu walaalkiis almuslima muslimka ah qof waxaa shar ugu filanba shar adiga ku dhibtaa waxaa kugu filan walaalka muslima inaa xaqirto kullulmuslimi muslimka dhammaantiis cala lmuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun weyaan damuhu dhiigiisa wamaaluhu maalkiisa wacirduhu sharafkiisa rawaahu muslim intaas waa ka xaaraam dhiigiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisi kulli waa ka wada xaaraan inuu sharafkiisa wax u dhibo maalkiisa inuu wax u dhibo dhiigiisa inuu wax u dhibo rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey alxadiidu asaadis wahalaathuun xadiidka soddon iyo lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama qaal man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi اddunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi ywmi اlqiyaamah waman yasara cla mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya walakhirah wman satara muslima satarahu allahu fi dunya walakhirah wallahu fi cawni alcabdi ma kana alcabdu fi cawni akhiih wman salaka طariiqa yaltamisu fihi cilma sahla allahu lahu bihi طariiqa ila اljanah wma jalasa qwm fi beyti min buyuut اllah yatluuna kitaab allah wytadaarasuunahu baynhm ila nazlat calayhim الsakiinة wغashiyathm الraxmة wxafathm اlmalaa'kة wdakrhm allah fi man cindah wman baطأa bih camaluhu lam yusric bih nasbh rawaahu muslim can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey can rasuuli lah sal ly slam nabigu ka warinaya isagana qaala nebigu inuu yidhi man nafasa qofkii ka faydo can mu'minin mu'min kurbatan kurbo murug qofkii qof mu'mina ka faydo min kurabi dunyaa oo murugyaalkeeda ka mid ah nafasa allaahu alla wuu ka faydaya canhu kaa xaggiisa kurbatan murug oo min kurabi yowmi alqiyaama aakhiro murugteeda ka mid ah waman yasara qofkii fududeeyo calaa mucsirin qof mucsir aha culays haysto waman yasara qofkii u fududeeyo calaa mucsirin mid yacnii mucsir ah faqiir weyaan deyna lagu leeya iskama bixin karo qofkii u fududeeya yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira ilaahay isagana waa u fududaynayaa adduunye iyo aakhiro waman satara qofkii asturo musliman muslim qofkii asturo satarahu llahu alla asturaya fi dunyaa waalaakhira adduun iyo aakhiro wallahu allana fii cawni lcabdi addoonka kaalmihiisa dhexdeeda ayuu ahaaday maa intii kaana alcabdu addoonku ou yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa allana qofka kaalmadiisa waayo wuu u kaalmaynayaa inta uu addoonku muslimka u kaalmaynayo walaalkiis muslimka u kaalmaynayo waman salaka qofkii qaado dariiqan jid qofkii waddo qaado yaltamisu uu ku dalbaayo waman qofkii salaka qaada dariiqan jid yaltamisu uu ku dalbaayo fiihi wadadaa dhexdeeda cilman cilmi uu ku dalbaayo sahala allaahu lahu ilaahay wuu u sahlayaa qofkaasi bihi dariiqaas uu qaaday dartiis ariiqan jid buu alle u sahlayaa ila ljannati jannada xaggeeda ayb wamaa jalasa qowmun qolo ma fariistaan fii beytin guri oo min buyuutillahi alla guryihiisa ka mida oo masaajidee yatluuna iyagoo akhrinaya kitaaballahi alla kitaabkiisa oo yatadaarasuunahu isku iska dhagaysanayo oo isla daraaseynayo baynahum iyaga dhexdooda isla daraaseynayo ilaa nasalad waxaa degaysa waxaa degaysa calayhim iyaga korkooda alsakiinatu xasilooni wahashiyatuhum waxaa daboolaysa araxmatu naxariis wa xafathum lmalaa'ikatu malaa'igta ayaa koobayso oo hareereynayso wadakarahum ullahu allana wuu sheeg sheegayaa waa xusayaa fii man cindahu agtiisa dadka ahaaday malaa agtiisa ah ayuu alla ugu faanayaa u sheeg sheegayaa waman bada-a qofkau dib u dhigo bihi isaga camaluhu camalkiisa qofkau dib u dhigo lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisa ma dedejiyo nasabkiisa hore uma soo dhigayo ninkii camalkiisa oo gadaal geeyo nasabkiisa hore ma keenayo rawaahu muslim xadiidkan muslim baa wariyey xadiidkan asna xadiid aad iyo aada u weyn weeyaan ixsaan fara badan buuna ka hadlayaa ixsaankaasna qofka ixsaan sameeyo isna ilaahay baa ixsaan u sameynaya aljazaau min jinsi alcamal waxaa laga bilaabay man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya qof mu'mina qofkii ka faydo murug murugyaasha adduunyada ka mid a ah. waa iska murugsan yahay dhibaataa hayso meel u ka baxa ma laha waad u fududaysay oo kurbadii baa ka qaaday ood ka fayday nafasa allaahu alle wuxuu ka faydaya canhu kaa xaggiisa kurbatan murug oo min kurab yowmi alqiyaama aakhira murugteeda ka mid a ah. ahwaalu yowmi alqiyaama iyo murugta aakhira maxay la eg tahayna aad iyo aaday ugu weyntahay adduunyada waxaan yaalno marka adiga murug adduun ayaad qof ka fududaysay adna murug aakhiroo ka weyn ayaa alla subxaana wa watacala oo kaaga fududaynaya nacam ayb marka qofka dhibaataysan oo kale qofka miskiinka ee dhibaataysanoo wax loo qabto wax sahlan ma aha markaqofkaan qofkaan hoy haysan inaad hoy siiso ilmihii baa ka dhibaataysanoo nafta gaajo uga baktinaayo waa u kaalmaysay murug maalinkaas yani hadaad biilkiisa bil haddaad biilkiisa siiso oo ilmahaas yani wax uu siista aad u dirto ama aada siiso waxaa laga yaabaa yacni murugtiisii oo dhan waa waa murug murug baa ka fududaysay adna ilaahay aakhire ayuu murug iyo tiiraanyo kaa fududaynaya ducada isaga oo kuu duceynayana duco markaas waxaa weeyaan qalbi kasoo go-day noqoneen ayb marka alixsaanu ila alkhalqi aaday diinta dadka ugu yeertan khalqigoo loo ixsaan falo waman yasara calaa mucsirin qof culays haysto qofkii ka fududeeyo maxay noqonaya marka deyntii oo kale nin baa deyn lagu yeeshay iskama bixin karo waa nin fiican deyntu waa dhib badan tahay waxay ku kalifaya waxyaaba daran adigiibaa marka deynta ama adaa kulahaayo markaasaa tiri waa iska kaa cafiyeen ama waxaa tiri niyow mar allaale markaad waxasho eekaan waxaygi ribana ku saara maayo mana kugu dhagaayo ama waxaa tiri waaba ku cafiyeba waa kheyr iyo sadaqaba waa taas qof kalea deyn kule waa uga shafeecday or ninkan wax ma haysta iska daa inti markuu kuu keeno waxaaga ka qaadaa tiri waa fiican tahay wejigaaga wax ugu qabatay way badan tahay naam wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara bu alla yiri wain kaana duu cusratin qofku haddii culays ou haysto deynta aanu bixi karin fanadiratun ilaa maysara yani waxaa qofka laga rabaa deynta kule inuu ilaa qofkan inta wax ka helayo sugo nacam wa tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun iska qaadaba haddaad tiraahda aada u dhaafto yaaba ka khayr badanba saasuu ilaha yidhi waagii horena maxaa xaalku ahaan jirana ninku haddii deyn ou qofka qaato waqtigii la gaaro ee uu bixin waayo ma ii gudaysaa mase waa ii ribaynaya buu dhihi jira waxayga isii haddaada isiinin maalin kasta waxaa kugu socota ribo soo ma fahme adoonsi nidaam adoonsi hadda adduunka waa ka jiraa nidaamkaas naa nidaamta banuugta ku shaqaystaan naa qofka baahidiisaa laga faa guri kaash oo guri ku gata ma haystoo kale markaas waxaa laleey anaa kuu gadaayo waa ku deyminaa laakiin intaas ay saaray mar dhiigmeerad a nidaamka marka waa nidaam marka kabitaaliistaha ku shaqaysta naa waxaas soo ma kasi waxaa kaloo iyadana eh, ay samey jireen waagii hore waa la adoonsanaa qofka hadduu bixi karin deynta isla markii kii deynta kulahayo adoon u noqonaan xornimadiisii waa tagtayba islaamka marka muxuu ku bedelay wuxuu ku bedelay war ka sugo haddaadaan u dhaafaynin intuu wax ka keeno wax ribaana ha ka qaadin falakum ru-uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun ra-su maalkiina leedihiin mana la idin dulminaayo idinkana waxma dulminaysaan shubuhaad iyo marka waxay sheegayaan iyaga haddii qofkan oo wixii sugto ee lacagtiya qiimo dhacayso inflation rate waayo waxaan waxaas waxba kama jiraan inflation rate hadday tahay lacagta dahab ha lagu qiyaaso markasta dahaba ah, lacagta dahabkaan qiimo dhacaynin isaga marka dahabaa lagu qiyaasaa nineteen eh, yani kun sagaal boqol iyo lixdankii haddaad qof deymisay mathalan boqol shilin oo shilin soomaaliya haddaad deymisay ee hadda marka boqol shilin ma ku siinaa diintaba ma dhahaysa saas riba maa ka qaadane ma ka qaadanaysid ribana maxaa la sameynaa marka boqol shilin intii dahab lagu iibsan jiray markaas inta ay yani dahabka ay u dhiganto boqol shilin ayaa hadda ninkan laga rabaa taasuu dhiibaya marka markaislaamku saasoo yeelan marka qof aan islaamka aqoonin iyo nin islaamka cadow ku ah unbaa beenbeentaas islaamka ku ku keenaya yasara allaahu calayhi fi dunya waalaakhira ee alla adduunya aakhiro isagana ka fududaynaywaman satara qofkii asturo musliman muslim satarahu llahu fi dunya waalaakhira adduunya aakhira alla waa asturaya isagana maxaa marka tan laga wadaa macnaheedu waxa ay tahay qofki qof muslim asturo oo qariyo u ceeb qariyo laba asturaadda yani waxay noqon kartaa qofkii dhar ma haysto dhar baa siisay waxaa kasii daran qofkood ceebtiisa u qariso waxaa laga yaabaa ninku inuu yani mara dulufa ee eh, uu wato inuu u sabri karo ceebtiisa laakiin haddaad ka sheegto dhibaato weligeed yacni dhib aan weligiis ka harin in aada u keentaa laga yaaba soo ma garan marka qofka muslimka ceebtiisa in la qariyo oo ceebaha in la sheeg sheega ma aha asalna waxaa weeyaan dadka muminiinta cawraadkooda in loo qariyo loo asturo nacam walidalika rasuulka sal lla ly slam xadiis tirmidi oo werinayo wuxuu ku yiri yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii quluubihim war dadka afka ka rumeeyeyo oo quluubtooda iimaanka uusa u daadegino laa tatabacuu cawraati lmuslimiin muslimiinta cawraadkooda raacraacinina fainahu man tatabaca cawrata akhiihi lmuslim tatabaca allahu cawratahu ninkii qof muslima walaalkiisa cawradiisa iyo iintiisa iyo meelaha uu ka liito fiirfiiriyo raacraaco ilaahay baa isna cawraadkiisa raacraacayo waman tatabaca allaahu cawraatihi qofkau alla cawraadkiisa raacraacana yufdixhu ilaahay waa fadeexayna walow fii jawfi beytihi gurigiisabaa dhexdiisa ku jira culimadii salafka marka waxay dhihi jireen waxaan naqaanay dad ceebo badan lahaa jiray laakiin ayaga aan dadka ceebahooda sheeg sheegi jirin ilaahay ceebahooda waa qariyey waaba loo asturo wax sheeg sheegaa ma dad waxaan aragnay ceeba yaraay oo ceebaba lahaynba laakiin lagu ibtileeyay muslimiinta inay ceebahooda baarbaaraan iyagiibaa ilaahay inta ceeb u yeelo banaanka soo dhigay ceebtooda walciyaadu billah nacam marka aada iyo aaday khatar u tahay qofka waxaa laga yaabaa sir ceebtiisa ood ka ood ka sheegto ood dad ku faafiso dadka inay uga dhib badan tahay yani intaasoo maal inaad ka dhacday ood ka qaadatay adiga laftirkaagana waa dareemeysaa naam nin kastaana wuxuu jecelyahay inaan yani ceebtiisa aan laga faahfaafinin marka adigana dadka dhaaf ceebooda ka faafinin masalada iyado yani qofku haddii uu wax banaanka inta soo dhigto isagu yani la jahrayo dembigii oo uu dadka baadiyeynayo in la radiyaa taas gaar waayo nacam oo dadka laga qabto ila dadkiiba dhibaa ma ogtahay laakiin qof wixiisa ugaar tahay oo isaga un ay ku kooban tahay baarbaarin waxba nacam haddaad ceeb ku aragta isaga u tag or walaalowsaan ceeb waaye diinta kuma banaana waa u naseexay ha ceebaynin satarahu llahu ilaahay baa asturay fi dunya walaaakhira wallahu allana fii cawni lcabdi addoonka kaalmadiisa ayuu ahaaday maa intii kaana alcabdu addoonka uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa intaad walaalka u kaalmaynaysa alla adna ku kaalmaynayna qofka marka walidaalika dadka dadka u kaalmeeyo ixsaanka badan waa ka fiican yihiin mar walba kaalmada ilaahay waa ka dareemaya dadkaas nacam ilmahooda alla u kaalmeeya iyagaa alla u kaalmeeya salaax iyo wanaaga ku jiraan waman salaka qofkii yacnii qaado dariiqan jid qofkii qaado oo maro yaltamisu fiihi cilman uu cilmi ku raadinayo sahla allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ilaahay dariiq ayuu jannada ugu fududeeyaa oo ugu sahlaa cilmigu jannaduu ku geynaa sababto markaad waa haddaa ku dhaqmayso markaad cilmi barato haddaa dhaqan gelisid jannadii baa usii dhawaatay masale kalaa baratay waa dhaqan gelisa jannadaa usii dhawaatay marka cilmiga isagoo kuu wadaba janno unba kutusayaan ayb ajarka ay leedahay acmaashuna cilmi unbaa lagu fahmaa ayb marka xadiidka waxaa ku sugan fadlu dalabi ilcilmi cilmiga in la dalbo fadliga ay leedahay ayb wamaa jalasa qowmun qolama fariistaan fii beytin guri min buyuutilah alla gurihiisa ka mid a ah. yatluuna iyagoo akrinaya kitaaballahi alla kitaabkiisa wayatadaarasuunahu beynahum daraaseynayana almudaarasa waxaa laga wadaa marka aan kitaabka inta akrino adna aada mar akriso ku dhageysto ku saxo adi an akriyo saxdo yani markaan aan iska dhegeysano qur-aanka adna waa qur aanka baad igu dul akrini annaga kugu dul akrina sida nabiga jibriil ay samey jireen caleyh isalaatu wasalaam say yeeli jireen waxaa kaloo ay noqon kartaa inaan tafsiirka macaanidiisa isfahamsiino isbarno oo markii meel la fariisto qur-aanka in laga sheekaysto aayaddan macnaheedu muxuu ahaa aayaddan aayaddan labadan aayadood see loo jamcinaa aayaddan maxaa laga faa-iideysanaa waa waa waa mudaarasa waa qur-aanka la daraaseeye ilaahayna kutubta saas usoo dejiyay qur-aanka laakiin markay meel laysugu yimaado dadku wax adduunyada dadka adduunyada jecel adduunyada ka sheekaystaan qof walbaa waxa uu jecel yahay qolo walbaa wax ay jeceshahay ay ka wada sheekaystaan ayb haddaa aragto qof yani kitaab iyo diin iyo ka sheekeynayo waa qof diinka un jecel haddaa aragta nin yacni ka sheekeynayo adduunye iyo sidii loo kasba iyo waqtigan kaasaa furan iyo reydku maanta intaasuu maraa iyo kan dad yacni sheekadooda dhanba adduunyada le ay tahay ayaa ayaa jiraan marka nin walba wuxuu jecel yahay man axaba shay-an aktara dikrahu ninkii wax jeclaado sheeg sheegiisau badiyaa ilaa ma jiraan ilaa maa jalasa qowmun ma fariistaan fii beyti min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi waytadaarasuunahu baynahum ilaa nasalat waxaa degaysa caleyhim iyaga korkooda asakiinatu xasilooni deg xasilooni waqashiyathum raxmatu naxariis ayaa dabooleyso ayaa daboosho waxafathum lmalaaikatu malaaigta ayaa hareereyso yani farxad ay ku faraxsan yihiin waxa ay samaynayaan wadakarahum allahu ilaahay baa xusaaya fii man cindahu agtiisa malaaigta ah buu ku sheeg sheegayo ku xusxusaa marka wax ka weyn male rabbi inuu ku sheego adiga magacaaga adoo addoon ah inuu ilaahay ku sheego addoonkaygii hebel ahaa waa i xusayaa fiiriya ou dhaho malaaigta ku dhaho waman bada'a bihi camaluhu harka cilmigaa lagu gaaraa waxaas waman baaa bihi camaluhu camalkiisa qofkuu dib u dhigo lam yusric bihi ma dedejiyo nasabuhu nasabkiisa reer hebelaan ahay iyo aniga yani waxaan ahay qabiil saasa iyo waxa kuu tari mayso camalkaaga haduu dibku dib kuu dhigo marka dadka dadka ku yacni qabiilka ama yacni ku ceebeynaayo nasabka iyo ku ceebeynaayo nasab dhiman waxaa ah ninka naarta galo xaqiiqada saas waay ninka naar galo nasab maxaa muxuu taraa nasab wuxuu wax ugu yaalla malaha marka qofka inuu ku dadaalo yacni inuu camalkiisa inuu hagaajiyo camalkaaga haddaa hagaajisid camalka horow kuu dhigaa camalkaaga hadduu xumaada gadaalow ku marina nasab iyo qabiilna hore kuma keenayo hadday nasab iyo qabiil dad ay hore hore usoo dhigayso abulahab iyo abujahli hore usoo dhigi lahaayeen cid nasab fiicneed male qabiilka marka la dhaho rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey alxadiiu asaabicu wathalaathuun xadiidka soddon iyo toddobaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu alayh waalihi wasalama fii ma yarwii waxa uu ibnu cabaas ka warinaya can rabbihiwax nabiga uu ka warinaya sala allahu alayh ali wslam can rabbihi rabbigii tabaaraka wa tacaala qaal ina allaha caza wajala kataba alxasanaati wasayi'aat uma bayana dalik faman hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamilah wain hama biha facamilaha katabaha allahu cindahu cashra xasanaati ila sabci dicfin ila adcaafin kahiira wain hama bisayi'atin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamilah wain hama biha facamilaha katabaha allahu sayi'atan waaxidah rawaahu lbukhaariyu wamuslim in allaha alla casa wajalla kataba alxasanaati xasanaatii wuu qoray wasayi'aati buu qoray yacnii waa cadeeyey alle wuu qoray waana caddeeyey uma markaa dabadeed bayana dalika alla wuu caddeeyey faman hama qofkii ku hamiyo bixasanatin xasano hami qalbigiisa wuxuu ku hamiyey wax shay wanaagsan falam yacmalhaa aan samaynin xasana wax wanaagsan buu qalbiga ka hamiyey ma samaynin katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qoraa cindahu agtiisa ugu qoraa xasanatan kaamilatan xasana kaamil oo dhammaystiran wa in hama hadduu ku hamiyo bihaa xasanadii fa camilahaa uu ku camal falo haddana camal ku daro katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qorayaa cindahu agtiisa cashra xasanaatin toban xasano ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo laablaab ilaa adcaafin kathiira ilaa laalaabyo fara badan fiiri marka xasanadiibuu ku hamiyey waa ajar mama ku camal waa ku hamiyey waa ku fakeray wanaagii inuu sameeyo laakiin lama imaanin hal ajar waa waa ku hamiyey waana sameeyey toban waa ugu yaraan halkii xasano tobanaa lagu laablaabayaa ilaa toddoba boqol ilaa iyo ilaa adcaafin kathiira mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamathali xabatin ambatat sabca sanaabil hal gelay toddoba sabuul dhashay fii kulli sumbulatin sabuulkiina miatu xabatin boqol xabadaa ku taal meeqaa marka waa toddoba boqol halkii xasano toddoba boqol ilaa adcaafin kaiira laga gaaray naam marka naxariista ilaahay subxaana wa tacaala bay kutusay naam sida uu hawaabka noola rabo ciqaab ilaahina lama rabo wanaaguna la rabaa naam shareecahan wain hama bihaa hadduu xasanadii sameeyo facamil uu ku hamiyo facamilahaa katabaha allahu cindahu cashra xasanaatin ilaa sabci miati dacfin ilaa adcaafin kahiira wain hama bisayi'atin xumi hadduu ku fakaro ku hamiyo falam yacmalha aanu samaynin katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ilaahay agtiisa wuxuu ugu qoraa xasano dhammaystiran hal ajaraa loo qoraya xumaanuu ku hamiyey ma samaynin laakiin sababta uu uga tegaayo xumaantaas waa inay noqoto waa inay noqoto ilaahay dartiis xumaan buu ku hamiyey ilaahay dartii uga tegay ajar kaamila ayuu meesha ka qaadanaya oo xadiid baa wuxuu dhahayaa eh, eh, xadiid alqudsi inamaa tarakahaa min jaraaya buu yiri nacam iyo aniga darteybuu uga tegay buu dhahayaa ilaahay subxaana wa tacaala xumaantan darteybuu uga tegay markaasaa ajar kaamila la siinayaa ma garatay laakiin hadduu uga taga ka waran waa gaari waaye waa ku hamiyey ficilkiibuu la yimid laakiin waa xaqiiji waayey xumaantiibuu la imaan waayo xaqiiji waaye dembigii baa loo qoraa marka nin sameeyey oo kale loo qoraa markaas waxaa kugu daliila qowluhu sala allahu alayh waali wasalam idaa taqaatala almuslimaani laba muslim hadday diriraan falqaatil walmaqtuulu fi nnaar kan la wax dilay iyo kan la dilaba naartay ku jiraan markaasaa nebiga waxaa la weydiiyey hada alqaatil kan wax dila waa garanaa layidhi famaa baalu lmaqtuul kan la dilay muxuu naarta u galay la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi wuxuu ku dadaalayay inuu walaalkiis dilo isaga laftirkiisa marka waxaa kala duwan xumidii haddaad ku hamisay ilaahay darti aa uga tagtay waa ajir waa ku hamisay ficilkii waa la timid waa ku dartay laakiin waa gaari weysay dembigeedaa lagu qoraya gurigaaga ka baxday maalan khamradii baa rabtaa inaa cabtid babkii baa tagtay meesha khamrada lagu cabo makhmaaradda ma taalaa lagu yiri waa dhammaatay maalan dembiyaa lagu qoraya adiga markaas sababto ilaahay dartii isagama dhaafay an marka masala taas in lagu baraarugsanaado wain hama bihaa hadduu xumidii ku hamiye marka fa camilahaa ou sameeyo katabaha llaahu sayi'atan waaxida ilaahay wuxuu u qorayaa hal xumaan man jaa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaءa bالsayi'ati falaa yujza ilaa milaha xumaanti ilaahay ma laalaabaa feeri xumaantii waa ku hamisay waa la timid hal hal waa marka culammadii salafku waxay dhihi jireen war waa khasaaray oo waa hoogay ninkii tobankiisii tobankii iyo halkiisii ninka halkiisii batay xasanadii toban waay feeri sayi-adiina hal waay hadduu halkii bata ka waran marka waa meesha wax kuma haysid meesha waxba kuma haysid rawaahu lbukhaariyu wamuslim xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen xumaanta laftirkeedaa marka kale ciqaab adag xumaanta lama laba laabo sida raajixa ah laakiin waa kale cuquubo adag tahay maalan xumida aad ku samayso waxaana cuquubadaas adkaanteedana waxay ku xiran tahay hadba meesha adiga aada meesha aada joogtid oo dembiga ku samaysay waqtiga aada dembiga samaynayso iyo cidda aad tahay adiga mathalan ninka caalimka ee yani cilmiga badan ee imaamka mathalan dembiga ou sameeya lamid ma ah ninka a dembiga ou sameynayo laba ciqaab ah dembiga maka lagu sameeya meel kale midka lagu sameeya lamid ma aha in aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili illah walmasjidi alxaraami aladii jacalnaahu linnaasi sawaan alcaakifu fiihi walbaadi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliimin yiri ilahay ninka meesha ay xumaan ku sameeya ilxaad mako cadaab xanuujiyo ayaan dhadhansiinaynaa yiri nam taa marka waa taasa xaasaska nebiga dembiga ay galaan lamid ma aha dadka kale maxaa yeele maqaamu nubuway joogaan eeg oo nebiga nebigay yacnii xaasas u yihiin dheeldheel ma aha marka qoys nebi waay caadi ma aha o alla wuxuu yidhi yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisaa aayadda ka horreysay yaa nisaa annabiy man yati minkuna bifaaxishatin yudaacaf laha alcadaabu dicfayn wakaana dalika cala allahi yasiira haweentii marka idinka idin ka mida xumaan la timaado laba laaba dembiga looga dhigaa yani cuquubadaa loo badinayo wakaana dalika cala allahi yasiira waman yaqnut minkuna lilahi warasuulihi watacmal saalixan nu'tiha ajraha maratayni buu yiri hadday wanaag la timaadana dadka waa ka ajir badan yihiin eg soo ma garan qofka marka shaksiyadiisa meesha waqtiga waa ku xiran tahay ramadaan tobanka dambe dembiga aada samaysa lamid maaha mararka kale dembiga aada samaynayso kale wahaakada rawaahu lbukhaariyi wa muslim marka xadiidkan yani macaanidaas faraha badan ayaa ku jirto ee uu xambaarsan yahay alxadiiu athaamin wahalaathuun xadiidka soddon iyo sideedaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama man caadaa lii waliyan faqadina allaha tacaala qaal man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb wma taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bاnnawaafili xata uxibah faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bih wabasarahu aladii yubsiru bih wayadahu alatii yabtishu biha warijlahu alatii yamshii biha walain sa'lanii la ucطiyanahu walain istacaadanii la uciidanah rawahu lbukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi in allaha tacaala qaal alla waxa uu yidhi man caadaa lii waliyan man caadaa qofkii la collaytamo weliyan weli oo lee aniga ii sugnaaday weli aniga aan leeyahay awliyadeyda qofkii colka noqdo la collaytamo dhibo marka man caadaa lii weliyan marka uu leeyahay weli awliyadu labay u kala baxdaa awliyaa raxmaan iyo awliyaa shaytaan qur-aanku siduu tilmaamaya oo alla wuxuu yidhi faqaatiluu wliyaaa ashayaani ina kayda shayaani kaana daciifa wa ina ashayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim buu yidhi shayaadiintu owliyadooda waxyoonaya idan owliyay leeyihin shayaadiintu allana owliya leeyaho alaa ina wliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun maxaa lagu gartaa owliyada alla marka owliyada alla waxaa lagu gartaa daacadiisay ku dadaalaan sida xadiidkanba uu tilmaamayo waxa ilaahay ku waajib yeelay la imaadaan waxa alla ka xarimay ka fogaadaan sunnooyinkay la imaadaan ay ku daraan soo ma fahmin owliyaa shaydaan maxaa lagu yaqaanaana allay ka fogaadaan shaydaan unbay cadowgoodoo shaydaani daba ordaan oo faraa-isha alle ma gutaan waxa alle ku farad yeelay xaaraantana kama fogaadaan calaamad adu saas un ha kuu noqoto haddaad laakiin calaamad ka dhigato wixii caadada ka baxsan qofkii la yimaadaba waa owliye aad tiraahdid hadhow dajaalaad owliye leedahay iska jira dajaal muxuu la imaanaa samadoo amar siinaa roobay keeni dhulkoo amar siinaa waxaa kasoo baxaya islamarkaa soo dhalina Eh, nin ninbuu dilayaa laba u kala goynaa qum istaag bau dhahaa waa isku kabmaa markaas istaaga haddaa tiraa adiga marka ninkii waxaanoo ninkan karaamo badanaaba baad leedahay karaamana ma aha waxaas waa istidraaj waa istidraaj falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin markay alla ka fogaadaana wax walba ilaahay ku faraqa ku fura iyagaa dadkaa lagu fidnayna xataa idaa farixuu bimaa uutuu aqadnaahum baqtatan faidaa hum mublisuun ayb karaamo waa jirta awliyadu karaamo waa leeyihiin laakiin karaamadu iyada miisaan ma aha yani waxa caadada ka baxsan miisaan ma aha miisaanku waxaa weeyaan waa diinta qofkii diintan lagu yaqaano ahlu salaax ummadda waa garanayo wanaag qofkii lagu yaqaano haddii lagu arko wax caadada ka baxsan karaamo waayaan leenahay waa rumaynaynaa inay karaamo u tahay karaamaduna wax kale maahne waa ajarkiisii oo alle uu siinayo waa qeybo kamid a adduunka uu ku siinayo macnaheeduna maaha qofka karaamada badan iyo qofaan karaamo lagu arag waxaa fadli badan kan karaamada badan ma aha bal haddaan sunnada dib ugu laaban ama axaadiidta ama siirada abuubakar karaamooyinka kasoo daahiray iyo cumar karaamooyinka ka muuqday cumar kuwa ka muuqdaa badan maca dalikana abuubakaraa fadli badan imaamu shaafici raximahullah waxaa la yidhi saaxiibka leyth ibnu sacad ayaa wuxuu dhahay nin ahlu bidca ah haddaan arka isagoo badda ku soconayo maka aqbaleen yiri mana ka yeeleen markaas imaamu shaaficiyi wuxuu yidhi amaa ina saaxibakum qad qasar saaxiibkiin waa waa gaabiyeyuu yidhi low ra-aytuhu yatiiru fi lhawaa asagoo hawada ku buubaya haddaan arku yidhi maka aqbalaa yidhi aniga ilaa kitaabkan u bandhigaa ay sunnada nacan marba hadduu ahlu hawaa iyo hawada hadduu ku duulaya xataa waxba kama yeelaya yacni qof hawadiisa raacaya iyo qof alla raacaya isku mid ma aha nacan soma dadaa marka waa la buubaa keliya un awliyanimada u yaqaana taasoo qalad bal ilaahayba awliyanimada sheego alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquunu yir bis intaas mumin taqwo leh nin jamaacadii ku dadaalaya salaadii aanay ka baxsanaynin oo yacni dadka ay ka nabadgelayaan oo sadaqa badan oo xaj badan oo yacnii eh, arkaan arkaantii la imaanaya islaamka oo yacni eh, xaaraantii ka fogaana awliya allah waana nin haddaad aragto marka aan jamaaco weliga aadan ku arkaynin haweenka iska yacnii dhabarka ka dhardharbaaxayo jidka ku salaamayo kaas owliya allamaha ah, waa faasiq hadday karaamo kasoo daahirtana waxaa leedahay waxaa weeyaan waa tii dajaalo kale waa istidraaj man caadaa lii weliyan weli aan leeyahay qofkii la collaytama faqad aadantuhu waxaan ogeysiyey buu yidhi alla bilxarbi dagaal dagaalaan u iclaamiyey anaa la dagaalaya adi marka ilahay ma iska celin kartaa mu'miniinta marka iska daa abu xaniifa iyo imaamu shaafici kitaabka majmuuca waxay ku wariyeen abu anyani imaamu nawowi majmuuca waxuu ku sheegay abu xaniife iyo imaamu shaafici inay dhahaan haddii owliyada alle culummadu haddaysan ahayn owliye alleh falaysa lilaahi weliyun fi lardi ilaahay dhulka weli maba ku lahaa owliyada lagu sheega marka waa culummada dadka diinta baraysa diintana ku dhowrsanaysa dabcan waa inuu diinka ku dhowrsado qofka uu ku camal falo marka nin diintiina ku camal falaayo dadkiina ugu yeerayo awliya alla kuwaas waa nacam qofkii dhiba marka muxuu noqonana ilaahay baa dagaal ugeysiiyey nacam soo ma garan walidaalika dadka yacni culummada dhibo oo mar walba ama xabsi ku dhibo ama ku dhibo dhibaato ama shiddo gaarsiiyo oo meelahay ku cibaadeysanayeen aan u ogoleyno dhibaatada ku hayo iyo waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan qof kastoo qof mu'mina dhibo awliye allow dhibay isku soo duubduub qof kastoo qof mumina gardarro ku dhibayo awliya allow dhibaa naca awliyada adiga marka inaa qof boobo keliya maskaxda gashato ma ah marka laga hadlayo iimaan iyo taqwo qof leh qofkii dhibo faqad aadantuu bilxarbi dagaalaan ogeysiiya weyr alla subxana watacaala marka atharkii hadaayay imaamu shaafici low raaytuhu yadiiru fi lhawaa bayhaqi ayaa wuxuu ku werinaa manaaqib shaafici markaasa waxaa laguu sheegaya alle maxaa loogu dhowaadaa wamaa taqaraba ilaya aniga xaggayga uma soo dhawaado cabdii addoonkayga wamaa taqaraba cabdi addoonkayga ma soo dhawaado ilaya aniga xaggayga uma soo dhawaado bishayin wax iguguma soo dhowaado axaba ilaya la igaga jacayl badan yahay mima iftaradtu calayhi waxaan isaga ku farad yeelay shay oo addoonkayga iigu soo dhawaado oon ka jecelahay wixii aan ku farad yeela ma jiraan ilaahay marka muxuu jecel yahay inaa ugu soo dhawaatana horta wuxuu kugu waajib yeela la imaawo gudo walaa yazaalu cabdii addoonkayga ka tegi maayo yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaanayo binawaafili sunooyinka xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado faidaa idaa axbabtuhu haddii aan jeclaadana kuntu waxaan ahaanayaa samcahu maqalkiisa aladii yasmacu bihi oo wax ku maqlo maxaa laga wadaa ilaahay baa dhegtiisa noqonaya miya ilaahay dheg ma noqdo waa khaaliq waay ilahay dhegtana makhluuq waay <coughs> macnaheedu marka waa maxay macnaheedu waxaa weeyaan maqalkiisaan xifdinayaa waa ilaalinaa waay wax aan aniga aan yani jeclayn ma dhegeysanaya waa toos a ah waa qofkaas macnaheedu tawfiiqdan waafajina <coughs> walidaalika eh, waxaa ku jirto markuu sidaa leeyay kuntu samcahu aladii yasmacu bihi eh, riwaaya waxaa jirta fabi yasmacu aniga aniga dartayba wax u maqlaa addoonkaas aniga dartayba wax u arkayaa bimacnaha waxaa weya waxaan jecelahay buu maqlaa oo keliya wax aan necabahayna waa ka fogaanaya macnaha waa xadiidka ee ilaahaybaa dhegtiisii noqonaya ma aha sida ay nimanka xuluuliyiinta la yaraa ay daliishadaan ma aha sidaas ay leeyihin ilaahay baa dadka dhexgalo galo markaasaa ilaahay baa dadka ka dhex hadlo waxaasoo kale laaiq alla uma aha subxaana watacaala dhiig iyo wasaq iyo najaas ilaahay waa dhexgalaa in la yidhaahdo waa khalad ilaahay macnaa baa min khalqihi khalqigiis waa ka baxsanya waa ka soocan yahay khalqiguna waa ka soocan yihin rabbi iskuma dhex jiraan nasaarada ayagu aaminsan yani ciisa ilaahay ku jira iyo yani waa caqiidada tahliidka ah waa fahmi kartaan ciise qeyb ilaahay kamida waa ay kuleeyihiin laakiin annaga muslimiin ma aaminsanin waxaas annaga cabdullahi bn mubaarak markii la weydiiyey rabbi maxaan ku garanaynaa la yidhi cabdullahi bn mubaarakna waa bukhaari shuyuukhdiisu sheekh u yahay wuxuu yidhi fawqa samaawaatihi sabc fawqa samaa saabica toddobada sama korkeeda fowqa alcarshi carshiga korkiisa waa alla subxaana watacaala baa-inun min khalqihi khalqigiisana waa ka fog yahay walaa naquulu kamaa qaalat iljahmiyatu inahu haahuna ma dhahayno yiri sida ay jahmiyadu dhahdo ilaahay halkaanu joogaa dhulkuu joogaa ma dhahayno kuntu waxaan ahaanayaa samcahu aladii yasmacu bihi maqalka wax ku maqlo yacni maqalkiisaan u xifdinayaa wa basarahu baan ahaanayaa maqal araggiisa aladii yubsiru bihi oo ku arkaayo wayadahu baan ahaanayaa gacantiisa allatii taas oo yabdishu bihaa oo fidsado oo yani wax ku qabsada allatii taas oo yabdishu bihaa oo wax ku qabsado waxaasoo dhan yacni waan xubnihiisaan u ilaalinayaa warijlow baan ayaan ahaanaya lugtiisa allatii taas oo yamshii bihaa oo ku soconayo in sa'alanii hadduu i weydiisto la ucdiyanahu siiye oo siiye walain istacaadanii hadduu i magan galana la uciidanahu magangeliye oo magan rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey ayb marka xadiidkan marka isaguna macaanidaas ayuu xambaarsan yahay ayb alxadiidu ataasicu wاthalaathuun can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali waslama qaal in allaha tajaawaza lii can ummati اlkhaطأa wاlnisyaan wma stukrihu calayh xadiidu xasanu rawaahu bnu maajah walbayhaqiyu wagayruhuma can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ina allaha alla tajaawaza lii oo ii dhaafay can ummatii ummadeyda xaggeeda wuxuu igaga dhaafay alkhada'a gefka iyo wanisyaana ee hilmaanka bimacnaa ummadda waxa ay hilmaan iyo gef ku sameeyaan ilaahay waa u dhaafay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa markaasuu alla nacan buu yidhi qad facaltu waan idin yeelay buu yidhi in allaha tajaawaza lii alla wuxuu igu dhaafay can ummati ummadeyda xaggeeda alkhadaa gafka iyo wanisyaana iyo hilmaanka marka laakiin waxaa laga wadaa macnuhu waxaa weeyaan waxay ummaddu gaf iyo hilmaan ku sameeyaan labaad u kale qaadaysaa hadday wuxuu yihiin shay alla uu xarimay ayay gaf ahaan iyo hilmaan ahaanay u sameeyeen dembina mal dembi ma laha ayka markaa ilaahay dembi uma qabanayo makaste shay laakiin la amray ayay ka tageen waxay uga tageen helmaan darteed sida salaadoo kale waa iloobeen waqtigeediio baxayay soo xasuusteen dembigii ka tegista salaada ahayd waa laga rafciyey waa laga dhaafay laakiin inay la imaadaan lagama dhaafin salaadda waa tukanayan waa la imaanayan amarka mid kalaa jirto waxaa weeyaan qofkaani asagoo ilowsan bou qof buu wax ka baabi'iyey dukaankiisu yimid buu ka jijabiyey ma ogeyn si oon ugu dan lahayn marka gaf ahaan ayuu miraayadda ka jebiyey waa lagu leeyahay miraayadda inuu gudo xag alle dembi loogama haysta laakin wixii waa gudayaa nacam waxa bani aadamka yani damaanku iyo waa kalaala gaar nacam saa ugu iyo wamaa wixii ustukrihu caleyhi lagu qasbay wixii lagu dirqiyana waa laga dhaafa eegana nacam qofka haddii wax lagu dirqiyo ilaa ilaa xabad inta loo qaato saa sameey ou sameeyo wax dembiya kuma laha xadiidun xasanu weyn rawaahu ibnu maajah walbayhaqiy waqayruhuma alxadiidu alarbacuun xadiidka afartanaad can ibni cumara radia allahu canhuma qaal akhada rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama bimankibay faqaala kun fi dunya kaanaka gariibun aw caabiru sabiil wakana bnu cumara yaquul ida amsayta falaa tantadir asabax waida asbaxta falaa tantadir almasaa wahud min sixatika limaradik wamin xayaatika limowtik rawahu lbukhaariy can ibni cumara radia allahu canhuma qaal waxa uu yihi akhada rasuulu llahi waxuu qabtay sala allahu alayh ali wasalam nabiga bimankibaya garabkayga labadeeda garbood fa qaala waxa uu yidhi kun fi dunyaa kaanaka hariib kun ahaw fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ka kaanaka sidii adiga oo hariibun nin hariib oo soo galooti ah nacam nin hariib ah oo dhulkiisii aan jooginoo qurbo ku nool oo kale adduunyada ka noqo adduunyada nin qurbo joogoo kale ka aho ninka qurbaha joogo soo uga tegi lahayo ka fakaraa meesha uu joogo inuu daara ka jeexdo iyo inuu wax kasii dhistay kama sii fakaro nacam adduunyada marka adugu ha isa siinin waa macnaheedu wa kaana bnu cumar ow amase caabiru sabiilin mid musaafiroo kale noqo musaafirku magaalada uu transitka kusii yahay oo sii maraayo waxaa weeyaan kama dhigto meel uu weligiis joogayo kama dhigto wa kaana bnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahay idaa amsayta hadaad galabaysato oo galab gaarto falaa tantadiri isabaax subixi ha sugin wa idaa asbaxta haddaa waaberiisatana falaa tantadiri lmasaaa a galabkii ha sugin wakhud qaado min sixatika caafimaadkaada limaradika geeridadajiradada u qaado haddaa hadda caafimaad qabto ogow inaad jiran doonto kasii faa-iideyso caafimaadkaaga wa min xayaatika noloshaadana qaado oo ka faa-iideyso limowtika geeridaada uga faa-iideyso nacam hadhow haddaa dhimato waxba ma samayn kartid rawaahu lbukhaariyo xadiidka bukhaari baa weri xadiidkana marka adduunyada yaraanteeda iyo qofka inuusa isku sii daynin iyo yididiilada inaanu badsanin iyo waxyaabahaas buu xadiidka aanu ka waramayaa alxadiidu alxaadi walrbacuun xadiidka afartan iyo koowaad can cabdillaahi bni camr bn اlcaas radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laa yu'minu axadukum xata yakuuna hawaahu tabcan lima ji'tu bih qaala shaykhu raximah اllah xadiidun xasanu saxiix rawaynaahu fi kitaabi اlxuja ayaanu ku warina biisnaadin saxiix laa yuminu axadukum midkiin ma rumaynin buu yidhi xataa yakuuna ilaa u ay ka ahaanaysa hawaahu hawadiisa tabacan mid raacayso limaa ji'tu bihi waxaan qofkiin iimaan dhaba lagama helin ilaa hawadiis wax naftiisu jeceshahay ay taabic u noqonaysa raacayso waxaan anigu la imid waxaan aniga la imid waa in la raacaa mar walba hawadiisu inay raacdo waxaan la imid aniga jihaar sidaa uu gaaro iimaan dhaba lagama helin qaala shaykhu raximahullah imaam nawowi waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiix rawaynaahu fi kitaabi alxuja ayaanu ku werinay biisnaadin saxiix alxuja calaa taariki lmaxaja weeyaan nasr almaqdisi baa iskale kitaabkaas laakiin xadiidkan waxaa weeyaan eh, abu nucaymna fi kitaab alarbaciin buu ku wariyey eh, sanadkiisana yani waxaa weeyaan cilo ayaa ku jirto xadiidka waxaa weeyaan eh, nucaym ibnu xamaad ayaa ku jiro nucaym ibnu xamaad ayaa xadiidka werinayo ku jiro marka xadiidkan in la tasxiixiyo aaday baciid u tahay sababta ah nucaym ibnu xamaad almarwasi baa ku jiro nucaymna inkastoo kastoo jamaaca ay fiqeeyeen haddana laakiin waxaa weeyaan eh, eh, xagga xadiidka xifdigiisa iyo yacni saa uma sii wanaagsaneen marka ninkaabaa ku jira saas una daciif ku yahay macnaha xadiidka uu tilmaamaya waa maxay qofku in hawadiisu uu u hogaamiyo sharcigaa la rabaa sharciga maaha inaa hawadaada u hogaamisay sida culamada xunxun ay yeelaan oo kale xadiisku marka taab uu tilmaamayaa eh, nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka in isagu isaga la raaco in la khilaafana laga fogaado madmuunka xadiidkaas sidaa buu sheegaya laa yuuminu axadukum midkiin ma rumaynin oo iimaan dhaba lagama helin xataa yakuuna hawaahu ilaa hawadiisu ay ahaanayso tabacan ay taabicatan mid raacayso limaa ji'tu bihi waxaan aniga la imid alxadiidu athani walarbacuun xadiidka afartan iyo labaad waa ka ugu dambeeyo can anas ibni malikin radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul qaala allahu tacaala ya bna aadam inaka ma dacwtanii warajawtanii gafartu laka cla ma kana minka walaa ubaali ya bna aadam low balagat dunuubuka canaana الsamaءi ثuma اstagfartanii gafartu lak ya bna aadam inaka low ataytanii bquraabi اlardi khaطaaya ثuma laqiitanii laa tushriku bii shayئa laataytuka bquraabiha mغfirة rawaahu الtirmidiyu waqaala xadiiثu xasan can anas bni malikin radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayh ali wasalam yaquul isagoo leh qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ya bna aadam bani aadamow inaka adiga maa dacowtanii intaad ibaryayso warajowtanii a i rajaynaysid hafartu laka waan kuu dhaafay calaa maa kaana minka wax kaa ahaanaya xaggaaga oo dembi ah walaa ubaalii umana aaba aabayeelayo in allaale inta aad ibaryayso i rajaynaysid marka baryaha alla in lagu dadaalo ilaahay subxaana watacaala berihiisa laguma khasaaro in rajada allana waa in la badiyo oo alla subxaana tacaala la rajeeyo oo qeyrkii rajada lagu xiranayo layska dhaafo inaka maa dacuutanii intaad ibaryaysa warajowtanii aada irajeynaysid hafartu laka waan kuu dhaafay calaa maa kaana wax ahaanayo minka adiga kaa ahaanayo oo dunuub ah walaa ubaalii umana aaba yeelayo iyo bani aadam bani aadamow low balaqat dunuubuka dunuubtaada haddii ay gaarto canaana samaa samada daruurteeda samada daruuraheeda hadday dunuubtaadu gaaraan uma istakfartanii uma istakfartanii aad aad dambi dhaaf i weydiisatid kafartu laka waan kuu dhaafayaa yani dunuubtaada yaani ha quusanin macnuhu sidaas rajadaada ha fiicnaata hana quusanin oo wuxuu ahaa aayaddu waxay ahayd qaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun nabiyullahi ibraahim markii alla u ka sheekeynay yaa naxariista alla ka quusanaya ilaa dad baadiyoobay unbaa ka quusta nabiyullaahi yacquubna owlaadiisa markuu dardaarmaya waa tii uu ku yidhi walaa tay-asu min rawxi illah inahu laa yay-asu min rawxi illah ila alqowmu alkaafiruun gaalo unbaa yacni ilaahay naxariistiisa ka quusato ha ka quusan inuu yidhi naxariista alle marka qofku dunuubtu inay la weynaato oo yani dembi dhaafka alla oo u jeedi waayo waa khalad iyada lama rabo laba waa waa waxaa weeyaan naxariista alloo laga quusta kabaa-irtay mid tahay rajada beenbeenta iyadana ma fiicna oo waxaa yani naxariista alloo laga quusta aliyaasu min raxmat illaah ama alqanuutu min raxmat illaah waa kabiira min alkabaair almnu min makri illah iyadana waa kabaa-irtay mid tahay almnu min makri illah ilaahay yacnii shirqoolkiisa iyo cadaabkiisa in laga aamin noqdaana khalad waa iyadana dhexdhexaad marka cabsi ilaahay ka cabso cadaabkiisa dhinaca kalena waxaa rajaysaa naxariista alle waxba ka waynmaysta ilahay naxariistiisa ah maxaa yeele ilaahay naxariistiisa caradiisa iyadaa ka dheeraysa sida xadiidkuba u tilmaamayo qur-aankuna ilaahay uu ku sheegay nam waraxmatii wasicat kula shayin buu ilahay waraxmatii wasicat kula shayin fasaaktubuha liladiina yattaquun naxariisteedu wax kasta waa ka waasc noqoto waa u waasc noqoto way ku filnaanaysaa nacam laakiin fasa aktubuhaa liladiina yattaquun kuwa alla ka cabsado ilaahay u qorayaa naxariistaas low balaqad hadday gaarto dunuubuka dunuubtaada canaano samaai samada daruuraheeda uma istakfartanii aad dembi dhaaf i weydiisato kafartu laka waan kuu dhaafayaa iyo bani aadam bani aadamow inaka adiga low ataytanii haddaad ii timaado ila timaado biquraabil ardi dhulka muggiis oo khadaayaa gafaf ah dhulka buuxiisa iyo muggiisa oo gef ah haddaa ila timaado uma laqiitanii aa ila kulanto laa tushriku bii shay-an adoon cidna ila wadaajinaynin cibaadada uma laa waa shardi midan haddaa iila timaado dhulka muggiis oo dunuuba laakiin aadan cid kale wax iigu daraynin ood xaqaygii cibaadada tawxiidka aad isiinayso ood iila imaaday xaqaasi la timid waxaa weyaan la ataytuka waan kuula imaanayaa biquraabihaa dhulka muggiis oo maqfiratan dembi dhaaf ah marka shirkigu faa-iida darada uu leeyahay xadiidka oo kutusaya nacam iyo towxiidka qiimaha uu leeyahay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan tirmidi baa wariyey wuxuu yidhi xadiidun xasan marka kitaabka arbiciinka halkaanu ku dhammaaday afartan iyo laba xadiid weeyaan sideed oo waxaa jira uu ku daray ibnu rajab markaa maadaama annaga yacnii baabkeena oo ahaa matniga arbiciinka matnul arbaciin annawawiya halkaanu ku dhammaaday darsigana marka Eh, bishaan aan ku jirnaana waa rajab oo casharka noo dhammaaday eh, kun afar boqol iyo sideed iyo labaatan sanadka hijriga bisha kalena waxaa weeyaan eh, kan kale miilaadiga ahna bisha julaay labada kun iyo toddobada hada wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam waxaanan u weydiinaynaa imaamka kitaabkan alifay ilaahay inuu dembi dhaafo annagana uu nagu anfaco intii dhegaysato niyad same iyo khayr iyo wanaag ku dhegaysatana inay markaa ilaahay iyaguna ugu dambi dhaafo diintana uuna fahamsiiyo camalfalkeedana uu noo furo ee uu noo sahlo wixii marka qaladaadoo kitaabkan naga dhacayna qofkii marka isagu markaa si wanaagsan ku maqlo sida wanaagsan ha u qaato waxbayuusa qalad raacin annagana ilaahay dembi dhaafan qaladkeenna ka weydiisanaynaa waxaan ugu talagalnay ma aha dadkii markaan kasoo faa'iideysana culimmadana ilaahay waxaan weydiinaynaa dembi dhaaf ayagana inuu siiyo miisaankooda xasanaadkana oo ugu kabo wa wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi saxbihi wasalam